alxamdu lilaah rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wasalama tasliima kasiira caawa ay taarikhdu tahay kun afar boqol iyo lix iyo afartankii hijiriga bisha rabiicu thaanina ay tahay sagaal waxaynu gelaynaa muxaadaro ku saabsan muhimmaatun fii usuuli tafsiir waxay muqadimo u tahay tafsiirka insha allahu tacaala aynu bilaabi doonno waxaan doonayaa inaan ka hormariyo bal umuro ku saabsan ama muhiimaad ku saabsan usuulu tafsiirka tafsiirku muxuu yahay eh, qawaaciddiisa wax ka mida in la tilmaamo noocyada loo qaybiyo tafsiirka in laga hadlo tafsiirka laysku waafaqsan yahay iyo ka la ysku khilaafsan yahay iyo tafsiirka la ysku khilaafay oo bimacnaa culammadu tafaasiir kala duwan aayada ay saareen noocyada loo qaybiyo ugu horrayn inta aanan tafsiirka usuushiisa tilmaamin tafsiirku xagguu ku saabsan yahay tafsiirku wuxuu ku saabsan yahay qur'aanka ayuu ku saabsan yahay gogoldhig ahaan waxaan ka dhigayaa qur'aanku muxuu yahay qur-aanku waa kalaamkii ilaahay waa gogoldhig yacni markaa marka wax waliba madkhal bay leeyihiin marka la yidhahdo usuulu tafsiir usuulu tafsiiri alqur'aan dee qur-aankii waa in la gartaa kadibna tafsiirkii la gartaa kadibna usuushiisa wax ka mid a ah la sheegaa way badan tahay qur-aanku waa kalaamkii ilaahay waana kitaabkii lagu soo rogay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lafdun munazalun calaa muxammadi liajli licjaazi walitacabudi culamada qaar markay tacriifinayaan qur'aanka waxay yidhaahdeen waa lafdi lagu soo dejiyey nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam oo nebiyadii kale kutubtii lagu soo rogay magacooda lama odhan jirin qur'aan ee qur'aan wuxuu calam u yaho magac u yahay kitaabka lagu soo rogay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam lafdun munazalun calaa muxammadi liajli licjaazi waliltacabudi loona soo dejiyey in khalqiga lagu cajsi geliyo oo la caddeeyo inaynay awoodi karin mid la mida inay la yimaadaan oo cajsigooda iyo awood la'aantooda aynay awoodaynin lagu caddeeyo marka qur'aanku waxaa loo soo dejiyey icjaaz iyo tacabud tacabudkuna waxa weeye waa dalab dadka laga dalbaayo oo la amraayo inay rabbi ku caabudaan oo ku camal falaan qur-aanku waa mucjis marka kitaabka qur'aanka magacaa la gaara haddii la yidhaahdo sawta soo aroortay xadiis tilmaamaya nebi daawuud calayhi salaam inuu qur'aanka akhrin jiray inta daabadda loo kooraynaayo waxaa loo odhanayaa riwaayaadka qaar bay qur'aan ku soo aroortay riwaayaadka qaarna kuma soo aroorin riwaayaadkay ku soo aroortayna waxaa loo jeeday bimacna alqiraa'a ee inuu caalam kitaabkiisa u yahay oo magac u yahay loogama jeedin ee bimacna alqiraa'a lagu awilayaa riwaayaadka qaarna lafdiga qur'aan uguma soo aroorin kitaabkiisa zabuur baa la odhan jiray wa aataynaa daawuuda zabuura qur'aanku waa kalaamu ullah waa munazal oo xagga rabbaa laga soo dejiyey aayado badanna waa sheegayaa in la soo dejiyey tanziilu lkitaabi min allahi alcasiizi alxakiim tanziilu min alraxmaani alraxiim tanziilu min xakiimin xamiid yacni qur'aanku waa munazala waa la soo dejiyey soo dejintiisuna allah bay ka soo bilaabantay wa kalaamuullah aayadaha qaarkoodna waa sheegay inuu kalaamullaahi uu yahay qur'aanku yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah waxay rabaan munaafiqiintu inay bedelaan kalaamka ilaahay inay beddelaan bay rabaan oo siduu ilaahay sheegay si khilaafsani ay dhacdo oo sidii qur'aanka lagu sheegay kalaamka ilaahay lagu sheegay khilaafkeeda ay sameeyaan saasay rabaan wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaama allahi uma abliqhu ma'mana marka qur-aanku inuu kalaamullaahi yahay aayado mutacadida ayaa laynoogu sheegay marka kalaamulbashar ma aha waa kalaamullaahi weeye waa hadalkii ilaahay weeye innahu laqawlu rasuulin kariim dii quwatin cinda dilcarshi makiin lagama tilmaamaayo inuu markaa qur'aanku hadalkii muxamed inuu yahay ama hadalkii jibriil inuu yahay waayo dee aayadaha kala caddaynaya inuu kalaamullaahi yahay labada aayadood ee ku soo arooray innahu laqawlu rasuulin kariim laba macnaa looga kala jeedaayo midna jibriil baa looga jeedaa alrasuulu almalaki midna muxamed baa looga jeedaa alrasuulu albashari labadabana inuu kalaam u noqdaa oo mid waliba ibtidaa'an isagu u bilowdo ugu hadlay ma dhici karto aayaadkaa laftoodana qariina ku sugan in tiirinta loo tiirinaayo rasuulka bashariga iyo rasuulka malakiga abaa inay tahay idaafatu tabliiqin wa ta'diya tiirin loogu tiirinaayo inay soo gudbinayaan oo dadka soo gaadhsiinayaan oo jibriilna nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu soo gaadhsiinayo muxammadna uu dadka kale soo gaadhsiinaayo oo dadka markaa loo soo diray uu soo gaadhsiinaayo lafdiga rasuul oo la sheegay baana caddaynaya innahu laqawlu rasuulin kariim waayo hadalka rasuul sheegaa waa kalaamu mursilih ciddii soo dirtay waa hadalkii ay u soo dhiibtay oo ay soo fartay waa midda kale aayadaha laftooda waxaa ku sugan qariino laga fahmaayo in hadalkan iyagu ayna bilaaban inahu laqawlu rasuuli kariim wma huwa biqawli shaacirin qaliila ma tu'minuun wala biqawli kaahinin qaliila ma tadakkaruun tanziilu min rabbi alcaalamiin aayaadka laftooda siyaaqa waxaa laynoogu caddeeyey inuu munazal yahay oo la soo dejiyey oo soo dejintiisu rabbulcaalamiinka ka soo bilaabantay jibriil kama soo bilaaban muxamedna kama soo bilaaban aayadda kale lafteeda ee suuratu takwiir ku sugan lafteeda qaraa'intu waxay ku tusinaysaa in kalaamkani uu yahay ammaano loo soo dhiibay jibriilna aanu waxba ku darsan waxna ka dhimin inahu laqawlu rasuulin kariim dii quwatin cinda di lcarshi makiin mutaacin huma amiin wama saaxibukum bimajnuun walaqad ra'aahu bilufuqi almubiin wama huwa cala alghaybi bidaniin qaybkana waxaa looga jeedaa waxyiga bidaniin iyo bidaniin baa labadaba la akhriyey biddaadi waddaa'i bidaniin marka la akhriyo waxay noqonaysaa qiraa'ada musxafka weeyaane waa qiraa'ada musxafkuna ku sugan yahaye mid ku bakhaylaya maaha ee cilmiga iyo waxyiga loo soo dhiibay dadkuu u gudbinaya uguna deeqayaa oo gaadhsiinta u gaadhsiinaayo uu deeqsi ku yahay bidaniin qiraa'ada kale waa qiraa'a sabciye waxaa laga tilmaamaya mid lagu tuhmaysanayo ma aha inuu ama wax ku daro ama wax ka dhimo dii quwatin cinda dilcarshi makiin waxaa looga jeedaa alrasuulu almalaki baa looga jeedaa waayo ka quwada u saaxiibka ah oo laga adeecayo mala'ul aclaha laga adeecayaa waa jibriil dii quwatin cinda dilcarshi makiin muaacin ama amiin muaacin ama halkaas oo mala'ulaclaha ah ayaa laga ateeca tutiicuhu lmalaa'ika macnahan maxaa laga tilmaamaya malaa'igta ateecaysa kay malaa'igtu ateecaysaana waa jibriil weeye ee mala'ulaclaha laga ateecayo ammaanan u saaxiib yaho ziyaado iyo nuqsaan kuma daraayo wixii loo soo dhiibay cala alghaybi waxay ku fasireen culammadu cala alwaxyi waayo waxyigu waa hayb waxyigu waa shay hayb ah marka waxyiga laguma tuhmaysanaayo kumana bakhaylaayo hadalka ilaahay maadaamuu qur'aanku yahay waa kitaab hidaayo waa kitaab hanuun waa kitaab dadka ku hanuuninaya siba siday ka wanaagga badantae ka qumbantae ka toosan tahay ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur'aankan kan ahi dadka wuxuu ku hanuuninayaa yacnii khasladii iyo sifadii iyadu toosnaanta badnayd siba siday ka qumman tahay ayuu ka hanuuninaya hadday tahay xagga caqaa'idda siba siday ka toosantuu ku hanuuninaya hadday tahay xagga cibaadaadka siba siday ka toosantuu ku hanuuninaya hadday tahay xagga mucaamalaadka siba siday ka toosantuu ku hanuuninaya hadday tahay xagga akhlaaqda iyo aadaabta siba siday ka toosantae ka quman tahay ayuu ku hanuuninaya hadday tahay yacni maamulka yacni dadka la maamulayo iyo umuuraha markaa ama siyaasiga ah ama ijtimaaciga ah ama markaa waxa weeye yacni markaa dagaallada ku saabsan ama dadka kale sida loola mucaamilayo ku saabsan ama muslimiinta dhexdooda siday u macaamilayaan ku saabsan umuuraha bulshada umuuraha dhaqaalaha umuuraha markaa dagaallada umuuraha markaa nabadgelyada iyo xarbiga mid walba umuuraha dadka markaa muslimiinta dhexdoodu siday u dhaqmayaan iyo dadka kale siday ula dhaqmayaan mid walba wuxuu ku hanuunayaa siba siday ka quman tahay oo ka wanaagsan tahay uu ku hanuuninaya ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam kuma gaarha baab keliya in la yidhaahdo abwaabta qaar baanu ka qaadanaynaa abwaabta qaarna cid kalean u doonanaynaa ma saxna waa in wax walba oo ummaddu u baahan tahay laga qaato laga dhimbil qaato laga faa'iidaysto lagala baxo qur'aanka ina haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam dadku hadday khaldamaan sida loo saxaayo iyo sida loola dhaqmaayo sida ugu wanaagga badan baa kitaabka lagu shaciyey innaba wax iina iyo ceeba iyo dhaleecayna iyo nuqsaana ma leh ma laha waxyaalo la yidhaahdo waxbaa ka dhimanoo meeshaas distoor laga dhigay ma jiro bini aadamku hadday wax dejistaan waa is yidhaahdaan markaa waxa weeye samaysta xeerar iyo distooro iyo qaynuunno dejisa hadday is yidhaahdaan caqliga bini aadamku waa qaasir waa gaaban yahay saas aawadeed waxaa soo baxa meelo badan oo la yidhaahdo waxaa ku sugan yacani shuquul dhinnaan qaynuunkii ka dhiman yahoo mawdicaa aan wax qaynuuna iyo xukma loo dejin xeer u yaalla aanu jirin markaasaa la odhanaya xeer baa loo waayay markaasaa markay dhacdo dabadeed la odhanaya bal waxaan u samayno qur'aanka taa laga heli maayo waa nidaam dhammaystiran waa xukun dhammaystiran maa min qadiya ilaa walilaahi fiiha xukm dhacdo kasta oo jirta ilaahay xukun baa u sugnaaday carafahu man carafah wa jahilahu man jahilah kii gartaa gartay kii garan waayaa garan waayey inuu garan waaye sheegi mayso inaynay jirin ida lam tara alhilaala fasallim liunaasin ra'awhu bilabsaari haddaad bisha arki weydo ha odhanin bisha haddii aanan anigu arkin cidima arkin u nabadgeli ciddii tidhahda annaga aragnay ya marka qadiyo kasta ilaahay xukun baa uga sugnaaday kii khalqiga abuuray kii u aqoonta lahaa ee khabiirka ku ahaa ee caliimka ku ahaa ee wax walba ogaa ayaa qur'aankan soo rogay doonayna in lagu camal falo wax walba inuu caddaynaayo allah inoo sheegay alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir kii khalqiga abuuray miyaanu ogayn oo isagu aanu garanayn haa waa garanayaa allah baa wax walba og cilmiga ilaahayna waa waasico wax walba allah waa og yahay kitaabkani waa kitaabu hidaaya waa nuur waa mid wax walba caddaynaya tibyaanan likulli shay shay kastuu caddaynaya waa aayaad waadixoo cadcad waa kitaab mubiin waa kitaab baadida dadka ka saaraya mugdiyaalka nuurka iyo iimaanka u saaraya hanuunka u saaraya waa kitaabu hidaaya waa nuur waa mid la barakeeyey kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakkara ululaalbaab waa kitaab allah soo dejiyey waa kitaab mubaarakoo la barakeeyey waxaa la barakeeyey cilmigiisa waxaa la barakeeyey axkaamtiisa waxaa la barakeeyey akhbaartiisa waxaa la barakeeyey qiraa'adiisa waxaa la barakeeyey ku camalfalkiisa waxaa la barakeeyey ku tadabburkiisa ruuxa akhriyaa fadli iyo ajar weyn buu ka helayaa man qara'a xarfan min kitaabi illahi falahu xasana walxasanatu bicashri amhaaliha laa aqulu alif lam miim xarf walakin alifun xarfun wa laamun xarfun wa miimun xarf xadiiskii cabdullahi bn mascuud waxa uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka akhriya xaraf kitaabka ilaahay ka mida waxaa u sugnaaday xasano waa xasano atanwiinu litacdiim tanwiintu waxay sheegaysaa weynayn waa xasana cadiima xasana sahlan maaha waalxasanatu bicashri amhaaliha xasanaduna waxay ku sugan tahay toban la miday ku sugan tahay toban baa lagu dhufanaya toban baa lagu dhufanaya laa aquulu aliflaamiim xarf nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma odhanaayo aliflaamiim oo isku dhanba isku xarafa laakiin alifkuna waa xaraf laamkuna waa xaraf miimkuna waa xaraf qiraa'adiisaa la barakeeyey tadabburkiisaa la barakeeyey ku camalfalkiisaa la barakeeyey waa nuur waana mubaarak barako iyo khayr baa laga helaya hadday tahay barashadiisa hadday tahay baristiisa hadday tahay akhrintiisa hadday tahay tadabburkiisa iyo ku u fiirsadkiisa iyo istinbaadkiisa iyo hadday tahay ku camalfalkiisa iyo isku xukunkiisa mid walba khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah xadiiska saxiixa waxa uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa idinku khayr badan ka qur'aanka barta dadkana bara waxaa soo gelayo qur'aanka barashadiisa la baranaayo dadkana la baraayo in xuruuftiisa iyo tilaawadiisa iyo akhrintiisa la barto dadkana la baro iyo in tafsiirkiisa iyo macaanidiisa la barto dadkana la baro alcalaamatu ibnuqayim kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada markuu ka warramaayo fadliga cilmiga oo fadaa'isha cilmiga uu aada ugu dheeraaday uuna sheegay boqol iyo konton fadiilo wax ka badan uu cilmiga u sheegay oo uu halkaa taxay wuxuu nusuus aayaad iyo axaadiis ka qaatay iyo wuxuu aasaar ka qaatay aasaar salafi ah uu ka qaatay mid walba xadiidkan markuu sheegay khayrukum man tacallama alqur'aana wa waxa waxau idhi laba nooc waa bilmacnaa baan ku sheegaya laba nooc baa markaa looga jeedaa barashada qur'aanka la baranaayo dadkana la baraayo waa in tilaawadiisa iyo akhrintiisa iyo xuruuftiisa in la toosiyo lana barto dadkana la baro waa nooc iyo in macaanidiisa iyo tafsiirkiisa la barto dadkana la baro fadiiladoo dhammaystira waxaa helaaya cidda labadaba isku darsatay khayriyada uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah cidda labadaba isku darsatay oo qiraa'adiis iyo tilaawadiisaba baratay iyo macaanidiis iyo tafsiirkiisaba baratay labadabana dadka bartay baa fadiiladoo dhammaystiran yeelanaysa ciddii laakiin labadaba aan isku darsanin fadiiladoo dhammaystiran ma yeelanayso saasuu odhanaya labadana waxaa sii fadli weyn buu yidhi in macaanidiisa iyo tafsiirkiisa la barto dadkana la baro waayo midna waa min baabi alwasiila midna waa min baabi alghaaya qur'aanka tilaawadiisa in la barto dadkana la baraa waa min baabi lwasiila in macnihiisa iyo tafsiirkiisa la barto dadkana la baraana waa min baabi alghaaya camalfalkii lagu camalfalayayna waxay ka imanaysaa in macnaha marka waxa la barto ayay ka imanaysa qur-aanku wuxuu leeyahay asmaa badan asmaada waxaa ka mida ah alqur'aan baa ka mida ah, alkitaab baa ka mida ah, addikri baa ka mida altanziil baa ka mida alfurqaan baa ka mida awsaafna waa soo aroortay culamada qaarkood ay magacyo ka dhigeen alhuda iyo alshifaa iyo albayaan iyo ilaa qaarkood ay gaadhsiiyeen ilaa shan iyo konton magac ay gaadhsiiyeen waxaase ugu caanimo badan intaynu sheegna ugu caanimo badan intaasi waa gogoldhig ku saabsan qur'aanka oo aynu muxaadarada gogoldhig uga dhigayno haddaba tafsiir waa maxay tafsiirku waa bayaan iyo kashf baa luqa ahaan la yidhahdaa tafsiiru lqur'aan marka la maxaa looga jeedaa waa bayaanu macaani alqur'aan waa macnayaasha qur'aanka oo la caddeeya ayaa la yidhahdaa farqa u dhexeeya marka laga hadlaayo usuulu tafsiir iyo marka laga hadlaayo culuumu alqur'aan waa caam iyo khaas bay kala yihiin usuulu tafsiirku waa qayb ka mida culuumulqur'aankii culuumulqur'aankuna waa ka guda ballaadhan yahay oo iminka markaad soo qaadato kitaabka alburhaan fi culumi alqur'an lizarkashi ama alitqaan fi culuumi alqur'an lisiyuuti wuxuu ka warramayaa culuumu lqur'aan buu ka warramaya saas aawoodee anwaacda faraha badan le uu soo aroorinaya wada yani markaa tafsiir wax ku saabsan ama usuushiisa ku saabsan ma wada aha qayb ka mida ah usuulu tafsiirku waxay noqonayaan nooc ka mida culumuulqur'aankii bay noqonayan waa qayb ka mida mar waxaa dhici karta in laga warramo qur'aanka yacni sida loo akhrinaayo iyo adaaga sida loo gudanaayo akhrintiisa iyo siyaalaha kala duwan ee loo akhriyey iyo sida marka waxa weeye yacni xuruufta sifaadkooda iyo marka waxa weeye waxay istixqaaqaanba loo siinaayo xaqiisa iyo mustaxaqiisaba la siinaayo ashyaadaasi marka tafsiir ma aha waxay noqonaysaa waxa weeye waa qiraa'aat iyo tajwiid weeye mar waxaa laga warramaya wuquuftiisa iyo istaagiisa iyo meelaha la isku taago waa adaagii wax ku saabsan iyaduna tafsiir maaha mar waxaa laga warramayaa siyaalaha kala duwan ee loo akhriyey iyo in la tasriifiyo oo la yidhaahdo marka la tawjiihiyo marka waa qiraa'aad iyo tawjiiheedii wey arrinka macnaha ku saabsan macaanida qur'aanka marka la sheegaayo qawaacid gaaray leedahay macaanida qur'aanka caddaynta la caddaynaayo iyo qawaacidda loo raacayo ayaa darsigeennu ku saabsan yihin caawa intaynu ka gaadhno ah, tafsiirka culammadu way qaybiyaan tafsiir bilma'suur iyo tafsiir bilra'yi bay u qaybiyaan anwaac baa loo qaybiyaa axsanu turuq tafsiir culammadu waxay yidhaahdeen waa tafsiir lqur'aan bilqur'aan waa in qur'aankii qur'aan lagu fasiro ayaa markaa turuqa tafsiirka ugu fiican waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya uu ku sheegay kitaabkiisa muqadimatun fii usuuli tafsiir magaca isaguma bixin laakiin saasay ku caanbaxday oo shiikhii shati la odhan jiray waagii uu daabacay kitaabka magacuu shiikhu u bixiyey lama sheegin shati waagii uu daabacay ee horraysay waagaas shaykhuulxanaabila fii beladih ayaa markaa waxa weeye markaa u bixiyey magacaas muqadimatun fii usuuli tafsiir ku magacaabo ku daabaay markaasay dabeedna sidii ku cambaxay culamo badan tii bay ka qaateen oo sidaa ibnu taymiya u tilmaamay ba ahlucilmi badanna ay hadalkiisii sii xigteen hadday ibnu kasiir tahay iyo hadday culamo kale tahay mid walba ibnu kasiirka laftiisu muqadimada tafsiirkiisu ku sheegayaa laakiin yaanu u nisbayna hadalka shiikhiisa ayuu soo xiganayaa ila ibnu taymiya wuxuu ka mid ahaa min mashaayikhi mashaayikhdiisu cilmiga ka qaatay ayuu ka mid ahaa marka duruqda tafsiirka waxaa ugu fiican tafsiiru qur'aan bilqur'aan tafsiiru qur'aan bilqur'aan markaynu sheegayno ah, inay ugu fiican yahay oo isaga haddii la helo aan tafsiir kale loo leexanayn dee daliil nabawi ah iyo daliil caqliga labadaba ku tusinayaan daliilka nabowiga waxa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam laftiisu wakhtiyada qaarkood qur'aanka qur'aanka waa ku fasiri jiray maxaa ka mid a waxaa ka mid a saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam markii ay soo degtay aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun shaqa dalika cala asxaabi nabiy sala allahu aleyh wasalam saxaabadii xaraj bay dareemeen waxaynay u fahmeen tafsiirka luqawiga ah iyagoo cuskanaya dulmigu inuu yahay caam oo aya dulmin uu soo gelaayo waayo bidulmin waa nakira fii siyaaqi nafyi aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin marka bidulmin waxay dhacday iyadoo nakiro ah fii siyaaqi maada fii siyaaqi nafyi siyaaqu nafyi bay dhex dhacday qaacidada carabiyaduna waxay ahayd usuulkana laga dhigay idaa waqacat innakiratu fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum nakiradu hadday siyaaqu nafyi dhacdo cumuum bay faa'iidaysaa marka waxay u fahmeen cid kasta oo iimaanka dulmi ku dheehda oo wax dulmiya la timaada noocuu doonaba dulmigaasi ha noqdo walow naftiisa inuu dulmiyaba ha noqdee nabadgelyadii hanuunkii inaanu helayn itlaaqa saasaa qaarkood u fahmeen markaasaa nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam dulmigu kay moodeen inaanu ahayn ya dulmigu waa shirkiga buu yidhi miyadaan maqal buu yidhi hadalkii uu yidhi marka addoonkii wanaagsanaa ina ashirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn marka aayaddu aayadda ku fasiray marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaaba qur'aanka isku fasiri jiray oo wakhtiyada qaarkood aayadaha qaar baraarujiyey in aayaddaa kale lagu fasiro amsilo mutacadida baabkaa laga soo arooriya daliil caqligiina waa ku sugan yaho caqlan waxaa la garanayaa cidda hadal ku hadashay inay hadalkiisa khaas ahaan markuu yahay mid cilmi badan inuu inuuga aqoon badan yahay muraadku uga jeeday cid kalaba fa huwa aclamu bimuraadi kalaami marka maadaama allah uu yahay ciddii qur'aanka ku hadashay oo qur'aanku kalaamkiisii uu yahay dee isagaa markaa muraadku uga jeeday allah u aqoon badan wax walbana allah waa og yahay saas aawadeed kaasoo kale in khilaaf galaa ma suuragala tafsiir alqur'aan bilqur'aan tafsiir alqur'aan bilqur'aan anwaac buu noqonayaa mar wuxuu noqonayaa tafsiiru kalima bikalima in kelmad la fasiraayo mar wuxuu noqonayaa in caam la khaas yeelaayo mar wuxuu noqonayaa in mutlaq la qaydaayo mar wuxuu noqonayaa in mujmal la bayaaminaayo yacni anwaac badan buu noqonaya wuxuu u qaybsamaa tafsiir alqur'aan bilqur'aan isla mawdica mid lagu fasiray oo sariix ah iyo midaan isla mawdica lagu fasirina meel kale lagu fasiro lagu bayaamiyo kaa dambaana badan masalan allah wuxuu yidhi wamaa adraaka ma taariq annajmu athaaqib aariq waa fasiray allah wuxuu ku fasiray annajmu thaaqib waa tafsiir waa isla mawdicii isagoo lagu fasiraayo sijiil qur'aanka mar waa laynoogu sheegay mawdic kalena tiin baa lagu bedelay xijaaratan min sijiil iyo xijaaratan min tiin marka idan maadaama eh, sijiil lagu bedelay diin lagu beddelay waxaad garanaysaa inay tahay tafsiir lafdadan lagu fasiraayo waa dhoobo dhagax xawde dhagax noqotay qur-aanka qur-aanka lagu fasirayo oo isla mawdici lagu fasiraayo waxaa ka mid ah alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun talo awliyadu u ayo awliyaa allah aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun isla mawdici baa lagu caddeeyey aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waxay noqotaa caam in la khaas yeelayo waayo takhsiisku waa min baabi ilbayaan takhsiiska nas caama ama daliil caama la khasisaa wuxuu noqonayaa bayaan la bayaaminayo noqonaya masalan waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu dumarkii la furay waxay nafahooda la suganayaan oo cadadbaxoodu noqonayaa saddex qur'i saddex caado ama saddex daahirnimo cala alqawlayni a'immadu labada qowl ay ka kala qabaan marka lagu soo daahirka aayadda waxaa laga qaadanayaa gabadh kastoo la furaa inay tirsanayso salaasata quru' haddaba aayado kale laynoo sheegay wax laga reebaayo ida nakaxtum lmu'minaati uma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna fama lakum calayhina min ciddatin tactadduunaha dumarka mu'minaadka haddaad guursataan kadibna aa furtaan idinkaan taabanninoo u tegin wax cidda a kuma lihidin oo cadadbax ma leh waa khaas aayaddii horena waa caama way isfasirayaana waa laga reebaya kuwii uurka lahaana aayad kalaa ka reebtay wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun kuwii uurka u saaxiibka ahaa ajasha ay ku cadadbaxayaan waa inay uurkooda dhigaan yacni waxyaalaha laga reebay ka mid ta waa tusaale waa misaal qaar kale oo iyagu markaa bilo tirsanayaana waa jiraan marka caam in la khaas yeelaa waxay ka mid tahay min baabi albayaan macaanidii qur'aanka oo la caddaynayo tafsiirkii bay soo gudagelaysa mujmalkii la bayaaminayaa ka mida mutlaqii la qaydayaa ka mida markaa bacdi sheegisteedaynu ku kaaftoomayna kaas waa nooc waxaa jira nooc labaad oo la yidhaahdo tafsiir alqur'aan bisunna qur-aanka in lagu fasiro sunnada axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam in lagu fasiro qur'aanka in lagu fasiro axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam in lagu fasiro oo lagu caddeeyaana iyaduna waa arrin yacni markaa daliil leh waayo marka horeba rasuulku inuu bayaamiyo ayaa loogu soo dejiyey wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim dikriga waxaanu kugu soo qur-aanka ah si aad dadka ugu caddayso nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam ka loo soo dejiyey si aad ugu bayaamiso aawadeed baan uu soo dejinay alrasuul huwa almubayin wa huwa almuballiq isagaa gaadhsiiya isagaana caddeeya caddayntiisa waa in la aqbalaa sunnadana marka hore waxay tahay waajibat litibaac allah siduu taacadiisa isaga la ateecayo u amray ayuu rasuulka in la ateecana u amray atiicu llaha wa atiicu arasuul atiicu allaha waalrasuul allah ateeca rasuulkana ateeca marka bayaankiisa waa in la aqbalaa waa in loo hoggaansamaa la raacaa ta kale caddaynta uu caddaynayaa waa mid waxyi ku timi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa way hadalkiisu waa waxyi khata ma leh sunnaduna waa munazala oo macnaheeda waa lagu soo dejiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waa loo waxyooday sida qur'aankaba loogu soo dejiyey lafdan wa macnan wa anzala allahu calayka alkitaaba walxikma waatuu allah yidhi allah korkaaga wuxuu ku soo dejiyey alkitaaba kitaabka qur'aanka walxikma iyo xikmada waxaa a'immadu yidhaahdeen sida imaamu shaafici wakayruh haddii xikmad iyo kitaab la ysku ladho xikmadu waxay noqotaa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam hadalka waxaa ku sugan taqiid waayo xikma mawaadic badan bay ku soo aroortay mawaadicdaa mar waxay ku soo aroortaa iyadoo mufrad ah marna waxay ku soo aroortaa iyadoo ah maqruunatan bilkitaab ama bilaayaat labada farqaa dhexeeya ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamaca kitaab iyo xikmo haddii la ysku laro way kala tagaan oo kale laba macnay noqdaan wadkurna maa yutla fii buyuutikunna min aayaati illahi walxikma wayucallimhum alkitaaba walxikma wa anzala allahu calayka alkitaaba walxikma marka kitaab iyo xikmo laysku lamaaneeyo toddoba mawdic bay ku soo aroortay qur'aanka iyadoo laysku lamaanaynayo inkastoo mid ay tahay yacni markaa nebiyadii hore oo suuratu aali cimraan ay ku timi kitaabka iyo xikmada iyo tawraad iyadoo laysku larayo taasna waxaa lagu xambaaray in markaa looga jeedo sunnada nebiyada marka cinda alifraad iyo cinda aliqtiraan farqa dhexeeya marka xikmo la keliyeeyo waxay ku dhacaysaa alcilmu annaafic oo kitaabkii qur'aankiina soo gelaaya hada cinda alifraad ama cinda aliqtiraan marka laysku lamaaneeyo xikmad iyo kitaab ama xikmad iyo aayaadka qur'aanka waxay noqonaysaa in sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam xikmada looga jeedo yu'ti alxikmata man yashaau waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira waa cinda alifraad taas waa alcilmu naafic kitaabkiiyo sunnadiiba waa soo geliyaan waa cinda alifraad aan u soo noqonno aayadda wa anzala allahu calayka alkitaaba waalxikma allah korkaaga wuxuu ku soo rogo ku soo dejiyey kitaabka qur'aanka ah iyo xikmada waalcadfu yadullu cala almugaayara cadafkuna wuxuu faa'iideynayaa kala duwanaanshu faa'ideynaya marka xikmadu waa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam sida culamaau ahlisunnati waljamaca ay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen maadaamay sidaas tahay rasuulkuna mubayinkii yahay looguna soo dejiyey inuu markaa dadkana gaadhsiiyo una caddeeyo sida gaadhsiintii iyo tabliiqii looga aqbalay oo looga qaatay waa in markaa bayaankiisina loo aqbalaa oo loo qaataa nabigu calayhi salaatu wasalaam aayadaha qaarkood buu fasiray marka tafsiirka uu nebigu fasiray bayaamiyey waa in la aqbalaa mar mid waxay noqonaysaa mid sariixa oo inuu fasiray ay caddahay midna waxay noqonaysaa midaan sariix ku ahayn inuu isagu fasiray laakiin xadiiska iyo aayadda laysku fasiri karo nooca sariixi waa nooceey nooca sariixi waxa weeyaan aayadda intuu sheego ama loo sheego inuu macnaheeda markaa sheego cala sabiili mihaal nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man xuusiba cudib kii la xisaabo waa la cadaabaa xadiiska saxiixa markaasaa caaisha waxay ku tidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allah sawta ilaahay yidhi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiraa cibaarada nebigu markii hore uu itlaaqay man xuusiba cudib waxay u fahantay itlaaqeeda wuxuu u jeeday xisaab gaar xisaabta niqaashka ah buu u jeeday tafniidka ah ee xisaabta adaga man xuusiba cudib markaasaa waxay tidhi yaa rasuul allaahi sawta ilaahay yidhi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiraa ugamana jeedin ictiraaday ictiraadaysee ishkaalka ku qumay ee bimacnaa aayaddaas yacni ay ishkaal gelisay macnaha uu nebigu sheegay ay ka ishkaal gelisay inuu u caddeeyo ay ka rabtay istifsaar bay ka ahayd la ctiraad markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam innamaa dalika alcardu kaagaasi aad sheegaysaa wuxuu ahaaday cardi buu ahaaday bandhig buu ahaaday walaakin man nuuqisha alxisaabu cudib ha yeeshee kii markaa xisaabta la tafniida oo aad loo baadhbaadhaa aad loo tafniidaa isaga waa la cadaabaa laakiin kanna waa cardi marka xisaab yasiir wuxuu ku fasiray nebigu cardi buu ku fasiray cardi ayuu ku fasiray waayah misaal labaad allah waxau yidhi liladiina axsanu alxusnaa wa ziyaada kuwii samafalay waxaa u sugnaaday tii wanaagga badnayd oo janno ah iyo dheeraad kalaa u sugnaaday alxusnaa waa jannada ziyaadadu waa maxay ziyaadadu waxa fasiray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo xadiiskii suhayb ee muslim saxiixa ku soo wariyey ayuu ku fasiray oo waxuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam annadaru ilaa wajhi illah inay tahay oo taasi ay ziyaadadii tahay buu ku fasiray marka waa ziyaadadii oo uu nebigu fasiray weyy waa noocii sariixa ah misaal saddexaad allah waxa uu yidhi walaqad ra'aahu nazlatan ukhraa cinda sidrati almuntaha cindaha jannatu alma'wa damiirkan yaa looga jeedaa walaqad ra'aahu damiirulhaa waxay u qaateen saxaabada qaarkood iyo taabiciinta qaarba in looga jeedo ilaahay waana sida cabdullaahi ibnu cabbaas uu u fahmay saas aawadeed ba cabdullahi ibnu cabbaas waxau yidhi kama rawaahu muslimun fii saxiixihi canhu ra'aahu bifu'aadihi maratayn waa fii saxiixi muslim aayaadkan suuratu najmi baanu ka daliishaday walaqad ra'aahu nazlatan ukhraa ru'yada kalena waa la soo sheegay markaasuu yui ra'aahu bifu'aadihi maratayn nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay qalbigiisuu ku arkay laba goor bifu'aadihi riwaayaadka qaarkood saxiixa ka baxsan oo uu caddaynaayo inuu ciddu arkay allah ay tahayna waa jirtaa waa sababta cabdullaahi ibnu cabbaas uu yidhi riwaayaadka saxiixa ee ka soo arooray qaarkood uu ku yidhi wakhasa muxammadan biru'ya ilaahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku khaas yeelay aragti uu istusay ilaahay oo uu ilaahay arkay wakhasa muxammadan biru'ya saddex riwaayaa laga soo wariyay cabdullahi bnu cabbaas riwaayo uu itlaaqaayo ru'yada sidaa wakhasa muxammadan biru'ya riwaayo uu fu'aadka ku qaydayo sida riwaayada muslim saxiixa ku soo wariyey iyo riwaayo uu ku qaydaayo ra'aahu bicaynayhi yacni markaa caynka uu ku qaydaayo indhihiisuu ku arkay laakiin jamac culamada muxaqiqiinta ka midii waxay caddeeyeen riwaayada uu bicaynihi ama bicaynayhi uu ku qaydayaa inaynay asixin oo aynay sugnayn waana sida ibnu taymiya iyo ibnu qayim iyo ibnu kasiir iyo albani iyo culamo kale iyo ibnu abilciz iyo albani intuba markaa ay sheegeen wey inayna sugnayn riwaayadaas ay tahay daciifa waxaa soo hadhay riwaayada mutlaqada iyo riwaayada muqayadada mawdicu shaahid waxaynu u jeednaa caaisha ayaa radia allaahu canha wa ardaaha tidhi man qaala ina muxammadan ra'aa rabbahu faqad acdama cala allahi alfirya saddex arrin bay sheegtay laakiin tan baynu hadda u jeednaa ruuxa yidhaahda caaisha odhanaysa muxamed rabbigii waa arkay ruuxa yidhaahdaa faqad acdama cala allahi alfirya waa weyneeyey beenta uu ilaahay been ka sheegayo waa weyneeyo been weyn ayuu ilaahay ka sheegay caaisha markay sidaa tidhi dadkii la joogay waxaa ka mid ahaa masruuq ibnu ajdac alwaadici taabicigii weynaa ee mukhadramka ahaa ee wakhtigii nebigaba muuminka ahaa laakiin nebiga aan la kulmin ee masruuq ibnu ajdac la odhan jiray baa ka mid ahaa dadka la joogay wuxuu idhi waa yaro dangiigay oo suxulka ayaan markaa dhulka ku yaro mutay dabeedna waan soo sara fadhiistay buui markaasaa idhi um, yaa umma almu'miniin andiriinii ii kaadi oo ha iga degdegin miyaan ilaahay odhan walaqad ra'aahu naslatan ukhraa cinda sidrati almuntaha xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxay tihi caaisha anigu waxaan ahaa qofkii ugu horreeyee nebiga calayhi salaatu wasalaam aayaddaa cidda looga jeedo nebiga weydiisay ayaan ahaa ay tidhi markaasaa nebigu wuxuu igu yidhi calayhi salaatu wasalaam caaishaa soo warinaysa daaki jibriilu lam arahu calaa suuratihi alatii khalaqahu allahu calayha ilaa maratayn kaasi waa jibriil kaagaasi aad sheegaysaa ee aayadda ku sugani jibriil weeye kuma arkin suuradduu ilaahay ku abuuray ee malagnimo laba goor mooyaane mar saddexaad kuma arag waa tafsiir nebigu fasiray calayhi salaatu wasalaam ya ida jaa alasaru batala annadar haddii asar ku yimaado nadarkii iyo istinbaadkii iyo markaysaa waxaa ra'yigii iyo ijtihaadkii meesha waa ka baxay la ijtihaada maca nas nas la jirhkii ijtihaad ma jiro xadiiska muslim baa saxiixa ku sugan waxaa jira tafsiirka aayad lagu fasirayo xadiis lagu fasirayaa mar baanu sariix ahayn ay dhici kartaa in tafsiirkii aynay noqon ee macno kaleo xaqoo la sheega ay tahay waa haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam aayadda aanu sheegin akhrinna markuu hadalka sheegay yacni horrayse iyo dambaysatoonna ee masaladanu si gaara ah uu sheegay labada masale inay shabah isku leeyihiin waxay aqbali karaan inay labaduba inay iscaddaynayaan oo tafsiir isu yihiin waxay kaloo aqbali karaan ixtimaal daciif ah weji labaad oo sida kuwan aynu sheegnay sariixa u tahay dee lama mid ah tafsiirulqur'aan bisunna waxaa kaloo ay noqon kartaa anwaacdii tafsiirka iyadoo ka mida haddana juz macnihii ka mida inuu xadiisku sheegayna waa noqon kartaa hadii masala daqiiqa waa masale u baahan in lagu baraarugsanaado ahlucilmiga qaarkoodna ay baraarujiyeen oo aynu sheegi doonno tafsiirka anwaaca altafsir bilmacna almutaabiq iyo altafsir biltadamun iyo altafsir billaazim anwaac buu u qaybsamaa waynu gaari doonnaa taa insha allahu tacaala marka mar baa sunnadu waxay sheegaysaa bilmacna almutaabiq bay ku fasiraysaa marna waxay ku fasiraysaa bitadamun juz macnihii ka mida in la sheego oo sunnadii laynoogu baraarujiyo laakiin macnuhu inuu maxsuur ku yaho ku kooban yahay aan looga jeedin faa'idada caynkaas ahlucilmiga qaarkood baa sheegay ibnu cusaymiinna wuxuu ku sheegay yacni kutubihiisa marka waxa usuulu tafsiirka uu ka qoray ayuu markaa ku sheegay oo ku baraarujiyey wuxuu yidhi qad yakunu tafsiiru sunnati lilaayati dikra bacdi anwaaci maa yadkhulu fi laaya lianna almuraada tafsiru kulli lmacna wuxuu noqon karaa tafsiirka sunnadu aayadda ay fasiraysaa anwacdii aayadda soo gudagelaysay wax ka mida in la sheegayo la baraarujinaayo aan looga jeedin macnaha dhammaantii inuu intaa yahay aan looga jeedin wa haadihi kamaa ta'tii fi sunnati ta'tii aydan fi kalaami asaxaaba qad yufasiruuna ashaya bibacdi anwaacih saxaabada laftooduna sidaa waa samayn karaan buu marka uu yidhi ibnu cuthaymiin oo wakhtiyada qaarkood baa hadalka saxaabada waxaa ku yimaada aayadda tafsiirkeedii wax ka mida inay sheegaan ah, anwaacdii u koobsanaysa misaal iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam macnihii aayadda soo gudagelaya wax ka mida uu sheegay ee kulla almacnaa aanu uga jeedin waxaa ka mid ah mislu qawlihi tacaala wa acidduu lahum ma statactum min quwa u diyaarsada gaalada waxaa kari kartaan oo min quwa xoog ah min quwa waa caam laakiin nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam intuu aayadda akhriyay alaa ina alquwata aramyu alaa ina alquwata aramyu quwadu waa ramyiga waa ganitaanka ma waxaa loo jeedaa quwo kale ma jirto layna amraye quwada layna amray inuu diyaarsannaa waa ramyigoo qura maya waxaa laga tilmaamaya nooca ugu muhiimsan baa kaasa ah. min baabi alxaju carafa xajkuma carafo in la istaago keliya haddii carafo la istaago xajku waa dhammaaday ha carafama lagu kaaftoomi karaa istaaggeeda maya laguma kaaftoomi karo keligeed xaj ma noqonayso arkaan kaluu xajku leeyihi rukniga ugu weynaanshaha badan baa ah yacni carafo ah marka quwadana nooca ugu muhiimsan baa ah ramiga ah marka quwadu waxay u qaybsantaa laba qaybood silaaxan gacanta lagu qaato ee marka waxa weeye hadday yacni torri tahay iyo hadday seef tahay iyo hadday markaa waxyaalo kale tahayba iyo hadday tahay taa ramiga ee ganitaanka ah taa ganitaankuna waxay noqonaysaa fii kulli waqtin bixasabi waqti walba markaysa markaa ramigu nooca uu yahay iyo ramiga la awoodi karaya intuu leegyahay ya waagii hore ramigu markaa la haystay dee wuxuu ahaa rami kooban oo meel dhow gaadhaya laakiin hubabka cusub ee soo dariyey ee waxa weeye markaa rasaasta ah ee madaafiicda ah ee sawaariikhda ah ee waxa weeye markaa yacni bambooyinka lagu soo rushaynaya diyaaradaha laga soo ridaya ah ee sawaariikhda ardi ardi ah kullu dalika ramigay soo geliyaan dhammaanteeda wax la ganayo wax la tuuraayo cibaarada ramyi saalix bay u tahay soo ma ya marka alramyu fi kulli zamanin bixasabi ramyigu wakhti walba nooca la awoodaayo ramyi ee dee waxtaraya ee la awoodi karayo ayuu marka ku rumoobaya marka quwada noocan baa yacni sii muhiimad badan laakiin noocyada kale quwaduna waa soo gelayaan waacidduu lahum ma statactum min quwa waa soo gelaya xataa jirkii in marka waxa weeye la tababaro oo la dhiso oo qofkii marka waxa weeye markaa uu jimicsiye iyo markaysaga awood iyo xoog markaysaga uu helo yacni hubka kale marka waxa weeye silaaxulbaydaa la yidhaahdo ee gacanta lagu qaatee gacanta lagu isticmaalayo sida mubaashirkaa loo isticmaalayo kullu daalika waa soo geliyay laakiin noocan waa nooca ugu sii muhiimadda badan waaya laba nooc baynu nooca saddexaad wuxuu noqonayaa waa tafsiir alqur'aani biaqwaali asaxaaba in qur'aankii lagu fasiro aqwaashii saxaabadii iyo odhaahyadii saxaabada garanay in qur'aankii qur'aan lagu fasiro garanay qur'aankii in sunno lagu fasirana garanay labada mid walbana xujay ahayd alqur'aan waa sunna qur'aankii in aqwaalu saxaaba lagu fasiro hadalladii saxaabada maxay ku dhisan tahay waxaa la odhanayaa qur'aankii qur'aan lagu fasiro haddaan la helin sunno lagu fasirona aan la helin aqwaasha saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam oo ardaydii nebi maxamed ah uu cilmiga baray ee isagu tababaray ee uu barbaariyey ee uu taskiyeeyey ee ilaah iyo rasuulkiisuba ammaaneen hadday tahay fahamkooda hadday tahay ictiqaadkooda hadday tahay camalfalkooda hadday tahay cilmigooda hadday tahay akhlaaqdooda iyaga marka in lagu fasiro siday u fahmeen loo fahmo loo qaataa waxay noqonaysaa muqadam calaa fahmi hayrihim mid laga hormarinayo fahamka cid kale o dhan ba sharcan wa caqlanna saasay markaa tahay sharciga waxaa laga qaadanaya adilada tilmaamaysa sabiilu in la raaco waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannama wasaa'at masiira wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaari waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu acadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada wattabic sabiila man anaaba ilay iyo adilada la midka marka sida saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam ay u ahaayeen ammaan calaamad nabadgelyo ummadda ay ugu ahaayeen jiritaankoodu iyo joogitaankoodu ayaa dariiqadooda raacitaanka la raacayaana ammaan iyo nabadgelyo ay u yihiin nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey annujuumu amanatun lilsamaa'i faida dahabat innujuumu ata asamaa maa tuucad wa ana amanatun liasxaabii faida dahabtu ana ataa asxaabii maa yucaduun wa asxaabii amanatun liummatii faida dahabat asxaabii ataa ummatii maa yuucaduun rawahu muslim fii saxiixih ibnu qayim wuxuu soo arooriyey kitaabkiisa iclaamu almuwaqiciin adillo badanoo u deliishanaayo saxaabada markaa nahjigooda iyo fahamkooda in la raaco iyo ariiqadooda afartan daliil in ka badan ayaanu soo arooriyey adilada uu soo arooriyeyna aayaadka aynu sheegnay waa ka mid wa kada xadiisu liftiraaqna waa ka mid sataftariqu ummatii ilaa salaasin wa firqa kulluha fi nnaari ila waaxida qaaluu man hiya ya rasuula allah qaala hiya aljamaca wa fii riwaayatin man kaana cala misli ma ana calayhi alyawma wa asxaabii ahlucilmiga qaarkoodna waa taxsiiniyeen culamada taxsiinisana waxaa ka mida tirmidi iyo albani baa ka mid a ahlucilmiguna talaqawhu bilqabuul qabuul bay kula kulmeen saas aawadeed bay markaysaa culammadu aad iyo aad u daliishan jireen oo ugu ixtijaajeen oo u soo qaateen marka dee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu cilmiga baray oo kitaabkiiyo sunnadaba isagaa tacliiminayay isagaana ku barbaarinayay yuzakiihim wa yucallimuhum alkitaaba waalxikma waa ku barbaarinayey kitaabkiiyo xikmadana waa baraayay dee siday u barteen ee u fahmeen ee u fasireen ee ugu dhaqmeen ee ugu camal faleen in lagala kulmo laga qaato waxay tahay markaa mid muqadam ah fahamka dadka kale dhammaan mid ka wada horraysa wey haddaba saxaabadu tafsiirka ay qur-aanka fasiraan qaar inay xujo tahay layskuma khilaafsanaayo hadday tahay xukmu rafci wax la siinaayo waxay soo gelaysaa min qabiil ixtijaaj bisunna ama min qabiili tafsiiri qur'aani ay soo gelaysaa iyadoo oo tafsiir saxaabi ay tahay waayo xukmu rafci baa la siiyey waxaa ka mid ah asbaabu nuzuulka ka asaxay oo ka sugnaaday saxaabada xukmu rafci bay leeyihin waxaa kaloo ka mid a ah arrin markaa aan majaal ra'yi ku lahayn iyo ijtihaad haddii ay sheegaan saxaabadu sida umuuro khaybiya inay sheegaan arrinkaasina ahlu kitaab inay ka qaateen aynay aqbalayn amaba aanu macruuf ku ahayn cidda sheegtay warkaasi aynu macruuf ku ahayn ahlu kitaab wax ka qaatay waxay noqonaysaa markaana xukmu rafcinu leeyihi tafsiiru saaxibin lahu tacalluqu bisababin rafcu lahu muxaqaqu hatuu odhanaayo saaxibu talcatin anwaar tafsiir saxaabi oo sababunuzuul tacalluq ku leh marfuucnimo inuu marfuuc yahay baa muxaqaq u ah oo rafci uu leeyihi oo marfuucun xukman suyuudi wuxuu odhanayaa alfiyadiisa wahaakada tafsiiru man qad saxiba fii sababi nuzuuli aw ra'yan aba wacamama alxaakimu fi lmustadraki wa khasa fii khilaafihi kama markuu sheegaya ashyaada xukmu rafciga leh wuxuu ihi waxaa la mid ah oo saasoo kale ah tafsiirka ciddii saxaabiya wahaakada tafsiiru man qad saxiba fii sababi nuzuuli oo sababu nuzuul ku saabsan uu qaydi aw ra'yan abaa ama ra'yi aan aqbarayn oo majaal aanu ra'yi ku lahayn ijtihaad iyo geli karin mid walba waxay noqonaysaa marfuucun xukman ayay noqonaysaa arrin haybiya oo aakhiro ku saabsan buu sheegay oo aayadda lagu ijmaaliyey buu sii tafsiiriyey masalan saxaabigu mana odhan nebigaa yidhi waana ka asaxday saxaabiga masalan waxaa la odhanaya waa lagu fasirayaa aayadda waana marfuucun xukman wacamama alxaakimu fi lmustadraki wa khasa fii khilaafihi kama xuki xaakim baa laba kitaabo uu leeyahay ayuu midna cammimo uu yidhi tafsiirka saxaabigu xukmu rafcu leeyahay waa itlaaqay ma kala riibin mustadraga kitaabkiisa ah almustadrak cala asaxiixayn ayuu sidaa u cammima wakhasa fii khilaafihi kamaa xuki madkhalkan filayaa inuu ku qaydaayey uu lahaa yani sababu hadduu ku saabsan yahay ayaa xukmu rafci la siinayo saas aawadeed saaxibu talcati alanwaar wuxuu ku kaaftoomay inuu ku qaydo sababta tafsiiru saaxibin lahu tacalluqu bisababi rafcu lahu muxaqaqu saaxibu talcati alanwaarna waa saaxibu almaraaqi waa cabdullaahi ibni xaaji ibraahim ashinqiidi weeye sheikha maraaqiga iska dhaba lanwaar kana leh alfiyada ciraaqiga ayaanu ikhtisaariyey oo naxwa thulusi taqriiban ayuu macnaheedii ku soo ikhtisaariyey waa nadmi aad u macaan waaya marka tafsiirka saxaabiga oo la kala qaadayaa ee qaybi waxay noqonaysaa xujo weeyaan waxaa ka mid a ah hadday xukmu rafci leedahay ka mid a waxaa ka mid a ah hadday saxaabadu ku ijmaaceen baa ka mid a waxaa ka mid a ah haddii qaarkood ay si ku fasireen lana qadcinaayo warkaasina ka caanbaxay si kaloo khilaafsan aan laga hayn fii macna alijmaac ba iyaduna noqonaysa arrinkaasina ka ishtihaaran intaa mid walba waa xujo in la khilaafo aynay markaa furnayn hadday saxaabadii isku khilaafaan mas'alada oo masalan aayadda tafsiirkeeda isku khilaafeen oo qaarba si ku fasireen xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa waa laga ijtihaadayaa oo sida yacni aqrabka ah ee ay u dhowdahay baa la qaadanaya wakhtiyada markaa aqwaasha isugu khilaafeen na inaan markaa waxa weeye laga bixin way sheegaan culammadu haddii la qadcinaayo mid kale inaanu jirin saxaabada marka laga hadlayana markay iskhilaafaan waxaa la sii dooranayaa kuwa sha'ni gaara leh ama khulafaau raashidiinka ama cabdullaahi ibnu cabbaas oo nebigu ugu duceeyey markaa ta'wiilka cabdullahi ibnu cabbaas nebigu waa ugu duceeyey allahuma faqihu fi ddiin wa ta'wiil barakadii ducada nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka muuqato waa loo aqbalay allahuma faqihu fi ddiin wacallimhu taawiil wakadaa khulafaau raashidiinkana haddii tafsiir laga helo iyagana waxa weeye sha'ni gaaray laba waxaa la haleeshinaya caaisho lafteeda haddii laga helo nebiga calayhi salaatu wasalaam cilmi badan bay ka qaadatay wax badanna waa su-aashay marka ciddii waa mihaal ciddaynu sheegnay maaha xasri ciddii marka waxa weeye yacni marka sha'ni gaara leh hadalkooda waa lasii dooranaya ictinaa gaara ayaa la siinaya ictinaa gaara la siinaya cala kulli xaal hadday iskhilaafaan qowlka qaarkood baa la dooranaya laakiin waxay si ku kulansanaayeen yacni markaa in la khilaafaa markaa bannaanaan mayso waaye marka laga yimaado saddex baynu haynaa tafsiir alqur'aan bilqur'aan tafsiir alqur'aan bisunna tafsiir alqur'aan biaqwaali saxaaba waxay ahlucilmiga qaarkood ku afreeyeen tafsiir alqur'aan biaqwaali taabiciin tafsiirka in qur'aanka lagu fasiro aqwaashii taabiciinta in lagu fasiro taa waxay ahlucilmigu qaarkood ay yidhaahdeen xujo ma aha haddayna ku ijmaacin hadday ku ijmaacaan oo qowl khilaafsan aan lahayn qarnigii saxaabadiiyo qarnigii taabiciinta toonna iyadoo waxay noqonaysaa xuja waa la aqbalayaa sidaa loo qaadanaya laakiin haddii kale yani aqwaal taabiciin laysat xujatan fi lfuruuc saa ibnu taymiya uu yidhaahdo furuucdaba xujo kuma aha fiqi masaa'isha fiqiga ah say xujo ugu noqonaysaa tafsiirka ila qowlu saxaabi inuu xujo yahay yacni marka hadal baa jira culammadu markaysa marka ay sidaa yidhaahdeen khaas ahaan marka inay iskhilaafino maslada isku khilaafin gaarnimadeeda yacni ama aan la soo naqlin qowl kale oo markaa khilaafsan aan la soo rogin hadday isku khilaafaan saxaabadu qubaasha qaarkood baa la dooranaya yani ashbah bilkitaab wasunna fain tanaazactum fii shayin farudduuhu ila allahi walrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddaa shay isku khilaaftaan allah iyo rasuulkiisa u celiya markaa sida qur'aanka iyo sunnada ugu dhowaanshaha badan baa markaa la qaadanaya hakada intaa haddii laga waayo waxaa loo noqonayaa bimuqtada alughati alcarabiya luqada carbeed siday keensanaysaa loo noqonaya oo tafsiirkii loola laabanaya luqada carbeed marka lagu fasirayana macnaha daahirkee shaa'ica baa lagu fasirayaa ee macnaha marka waxaweye khafiga ama marka qaliilka laguma fasiraayo qariino caddaynaysa haddayna jirin waayo nusuusta kitaabka iyo sunnada waxaa lagu xambaaraa cala dawaahir daahirkaa lagu xambaara marka macnaha shaa'ice daahirka ee macruufkaee lagu yaqaano ayaa lagu fasiray hadday noqoto marka waxa weeye lafdi inuu macno sharciya leeyahay macno kale oo lugawiyana leeyahay macnaha sharcigaa lagu xambaarayo awlaa in lagu xambaaro haddii qariino macnaha lugawigaa caddaynaysa ina jirin masalan macnaha sharciga ah walaa tusalli cala axadin minhum maata abadan wala taqum cala qabri qof uh, munaafiqiinta ka mida ah ha ku tukanin iyo ha u ducaynin labadaba waa aqbali karaa asalaa waxay leedahay macno luqawi ah waa ducada waxay leedahay macno sharci ah waa cibaadadan marka waxa weeye macruufkee la yaqaanee salaada ee takbiirta lagu galo salaamu naqsigana lagaga baxo taxriimuha atakbiiru wa taxliiluha tasliim marka walaa tusallima waxaa lagu fasirayaa ha u ducaynin mise waxaa lagu fasiraya ha ku tukanin athaani macnaha labaad baa lagu fasiraya waayo macnihii sharcigaa weeye wallafdu maxmuulu cala sharciyi in lam yakun fa mutlaqu lcurfiy macnaha sharcigaaba markaa waxa muqadam oo la hormarinay haddii macnaha luqawiga ah qariino caddaynaysa inay jirin laakiin haddii la helo macnaha luqawiga ah ee luqada ku yimi qariino caddaynaysa oo gaara hadday soo aroorto qarinada daraaddeed baa loogu xambaaraya miaal wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum wasalli calayhim maxaa loo jeedaa ma ku tukamise u ducee khud min amwaalihim sadaqata tuطahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum maxaa loo jeedaa u ducee bidaliil nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi allaahuma salli calaa aali abi awfaa sakadii markuu ka qaaday waa u duceeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam allaahuma salli calaa aali abi awfaa marka macnihii lugawiga oo qariino loo helay oo dabeedna lagu xambaaray qariinadaa daraaddeed ayaa ku sugan waayahay waxaa soo aroortay meelaha qaarkood inay bacdu ahlicilmi ku xambaareen macnihii naadirka ah ee qaliilka ah oo macnihii shaa'ic ahaa inay ku xambaareen waxay dhahen culamadu taas waa qalad sax maa macnaha luqowgaa marka lagu xambaarayo tafaasiirtii salafka waa inaan la khilaafin culamadu waa radiyaan haddii marka macno luqawi ah xambaarista aayadda lagu xambaarayo lagu fasirayo tafaasiirtii salafka o dhan la khilaafo luqo keliya la ictimaado ta noocaasoo culamadu waa mawduucaas waxaynu kusii tafsiilin doonaa insha allahu tacaala mawduuca ku saabsan oo tafsiir bira'yi baynu insha allahu tacaala aynu ku sii caddayn doonaa marka halkaasaynu kollay tafsiil aksar aynu ku sheegi doonaa waxaan wax ka yaro tilmaamayaa alijmac cala tafsiiri aaya waalikhtilaaf fi tafsiiri aaya ijmac lagu ijmaaco aayo tafsiirkeed macnaheeda lagu ijmaaco laysku waafaqo iyo khilaaf laysku khilaafo waxaa jira mawaadicda qaarkood inay culammadu ku ijmaaceen macnaha looga jeedo tafsiirka culammadu mufasiriinta ay ku ijmaaceenna lama khilaafi karo waxaa laasim ah in sida ay ku ijmaaceen tafsiir ahaan la raaco ayaa laazima ah. aan la khilaafin waxa badan intaan ijmaac culammadu aynay tasriixin baa badan laakiin haddii ay dhacdo waxa weeye waa inaan markaa la khilaafin markaa weeye wallahi habeen dambana insha allahu tacaala darsigaa waa sii wadaynaa oo marka balqawaacid iyo usuul ku saabsan saabsanba inuu yani insha allahu tacaala sheegi doonnaa marka caawa intaas baynu ku kaaftoomi doonaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk